alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed ijtihaadu nabiy salى allahu aleyh wasalam waxa uu fasalkani ku saabsan yahay nebiga salى allahu aleyh wasalam ijtihaadkiisii ayuu ku saabsan yahay alijtihaadu min annabiyi salى allahu aleyh wasalama jaa'izun ijtihaadku nebiga salى allahu aleyh wasalam inuu ka dhacaa waa bannaan tahay wa waaqicun ficlanna waa uga dhacay ومن أمثلة وقوعه wuquucihi صلى الله عليه وسلم للمتخلفين lilmutakhalifiina غزوة ghaswati tabuuka أن an yatabayana saadiquhu min kaadibihim tusaalayaasha ka midka ah inuu nabiga ka dhacay sala allahu aleyh wasalam tusaalayaasha ka midka ahna waxaa ka mid ah idnuhu idanka uu nabigu u idmay oo u fasaxay sala allahu aleyh wasalam lilmutakhalifiina kuwii ka dib dhacayey can ghaswati tabuka oo cudurdaar sheeganayey ay kaga dibdhacayaan oo ay leeyihiin cudurdaarka noocayo noocaasaa jira wuxuu nebigu u idmay inay ka dibdhacaan qabla an yatabayana saadiquhum min kaadibihim intaynay u caddaan nebiga sala allahu aleyh wasalam kooda run sheegaya aanu uga caddaan kooda been sheegaya cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiin marka intay u yimaadeen bacdu lmunaafiqiin ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam ay u cudur daarteen iyagoo fasax ka doonaya inuu u idmo inay iska dib dhacaan markaasaa nebigu u idmay iyadoo aynay u kala caddaan kooda run sheegaya oo cudurdaarka ku run sheegaya iyo kooda aan ku run sheegin marka ijtihaad baa taas nebiga sala allahu aleyh wasalam ay uga dhacday wa asruhu liusaara badrin iyo qafaaladkiisii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam qafaashay maxaabiistii beder laga qaqabtay wa akhdu lfidaa'i minhum iyo inuu madax furad ka qaatay nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo inuu madax furad ka qaaday nebigu sala allahu aleyh wasalam waanu layn oo intuu madax furad ka qaaday dabeedna uu sii daayey taasna ijtihaad bay nebiga sala allahu aleyh wasalam uga dhacday wa amruhu bitarki ta'biiri nakli iyo amarkiisii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam amray baa ka mid a ah, tusaalayaasha bitarki ta'biiri nakli geetimiraadyadii in la bacrimiyo ee daynta la yska daynayo oo nabigu amray sal allahu aleyh wasalam ta'biir iyo talqiix waa isku macne waa geetimireedyadu waxay u qaybsamaan sida dhirta kaleba ugu qaybsanto mid lab iyo mid dhadig marka waxaa lasoo qaadaa ubaxa geetimireedka lab dabeedna waxaa lagu garaacayaa geetimireedka dhadig baa lagu garaacaya laamihiisa markaysagaa laan ka midana waa la kala jeexayaa ubaxa waa la dhex gelinaya korkana waa lagala dhacaya markaasaa geetimiraadku u midho bixinayaa oo uu markaa dhalaya marka ta'biirka ama talqiixu waa kaas wa qowluhu sala allahu aleyh wasalam hadalka uu nebigu sala allahu aleyh wasalam yidhi ayaa ka a tusaalayaasha inuu ijtihaadku nebiga ka dhacay low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadya haddaan soo qaabili lahaa xagga arrinkayga ma stadbartu waxaan hadda ka fanjeediyey oo bimacnaa aan dhaafay lamaa suqtu lhadya hadyi ma soo kaxayn lahayn مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين wa iraadatuhu sal allahu aleyh wasalam annuzuula duuna maai badrin waxaa kaloo ka mid a doonistiisuu nebigu sala allahu aleyh wasalam doonay annuzuula degitaanka uu degaayo duuna maai badrin ceelka beder ee meel ka sokaysa uu degi lahaa uu sidaa doonay xataa qaala lahu alxubaabu bnu mundir radia allaahu canh ilaa uu ku yidhi saxaabiga la yidhaahdo xubaab ibnu mundir uu ku yidhi in kaana haada biwaxyin fa nacam hadday tani waxyi ku dhacday oo dee ilaahay ku amray inaad halkan degto iyadu hadal ma leh waa in sidaa loo yeelaa yani deg wa in kaana alra'ya waalmakiidata hadday tahay tani markaa mid yani ra'yi ah iyo dhagar marka waxaa dagaal iyo xeelo dagaal ah fanzil binnaasi dadka marka waxaad la degtaa waad dejisaa cala almaa'i yani marka biyaha deji bimacnaa ceelka beder duldeed litaxuula baynahu wa bayna alcaduw si aad u kala teeddo biyaha beder iyo cadowga aad u kala teeddo oo bimacnaa inaguna biyo aynuu hello iyaguna biyo aynay u helin faqaala sala allahu aleyh wasalam laysa biwaxyin inamaa huwa ra'yun ra'aytuh waxyi tani kuma dhicin oo kuma xasilin ee waa ra'yi aan arkay farajaca ilaa qowli lxubaabi radia allahu canh wuxuu u noqday yani hadalkii xubaab buu u noqday ceelkii baanu nebigu sala allahu aleyh wasalam dadkii dejiyey waxay culammadu ka warramaan mas'ale ku saabsan nebiyadu ma ijtihaadaan oo caqlan ma bannaan tahay oo jaa'is ma tahay inay nebiyadu ijtihaadaan mise jaa'isu ma aha mar labaadka hadday jaa'is tahay inay nebiyadu ijtihaadaan ficlan ma dhacday inay ijtihaadeen mise ma dhicin haddiise ay ijtihaadaan ijtihaadna ka dhacay nebiyada sala allahu aleyh wasalam wax khaطa'i nebiga ma ka dhici karaa mise ijtihaadkiisu ilaaba ilaa waa musiib masaa'isha noocaasa ahlucilmigu waa ka warramaan waana isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay qabaan nebiyada salawaatu ullaahi wa salaamuhu ijtihaad isu ma aha waayo waxyi baa ku soo degaya yani waxyigaana ka kaafinaya inay ijtihaadaan marka wax ijtihaada oo nebiyada ka dhacaa ma jiro in badanoo culamada ka midna waxay qabaan nebiyada ijtihaadku waa u bannaan yahay ficlanna waa uga dhacay weliba markaa waxay qabaan inay dhici karto inay markay ijtihaadaan ijtihaadka inay ku khaطaan inay suuragal tahay qowlka صaxiixina waxay tahay in nebiyadu ay u bannaan tahay ijtihaadku ficlanna nebiyada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ka mid yahay inuu ijtihaad ka dhacay wa bacdu alambiyaa inay ficlan ijtihaadeen fii bacdi almasaa'il oo aan waxyi ku soo degin inay ka ijtihaadeen culamada qaarkood itifaaqiyay soo naqliyeen ahlucilmiga qaarkood waxay itifaaq ku soo naqliyeen shaygii waxii kaga soo degay nebiga sala allahu aleyh wasalam ama nebi maxamed ha noqdo ama nebi kale ha noqdo inuu ka ijtihaada ma dhici karto taasi waa biitifaaq alculamaa wixii markaa dagaallo iyo umuuro adduunye ku saabsan in nebiyadu ka ijtihaadaanna waa jaa'izun biitifaaq iyadana itifaaq baa lagu soo aroray shaygii haddaba diin ah nebigana sala allahu alayh wasalam waxya lagaga soo dejiyey aanu jirin waa dhici kartaa inuu ka ijtihaado waana dhacday masaa'isha qaarkood inuu ka ijtihaaday waana dhici kartaa masaa'isha qaarkood inuu eh, khata ku dhaco waana dhici kartaa fii bacdi almasaa'il oo ka ijtihaaday inuu khata'a waa suuragal laakiin waxay ku kala duwan yihiin nebiyada ijtihaadkoodu iyo ijtihaadka culammadu aan nebiyada ahayni waxay ku kala duwan yihiin nebiyada laguma sugo oo laguma taqriiriyo khata'a deg deg baa looga baraarujiyaa dabeedna sida saxda ah buu caddeeyaa una noqdaa laakiin ciddii nebiyada ka sokaysa waa dhici kartaa intay mas'ale ku khata'aan inay khata'a ku israaraan oo ku daa'imaan laakiin nebi ma suuragal aha inuu khata' ku israaraya deg deg baa looga baraarujiyaa dabeedna khaطa'ii waa ka noqdaa in nebiyada ijtihaad ka dhici karo waxyaalaha loo deliishado waxaa ka mid ah qisadii daawuud iyo sulaymaan aynu soo marray oo yani daawuud iyo sulaymaan labadu waa ijtihaadeen weliba aan ku daro itifaaqyada culamada qaarkood soo naqliyeen waxay ku dareen wixii aqdiyad iyo faslu nisaac ku saabsan inuu ka ijtihaadayo inay iyaduna tahay itifaaq marka waa saddex itifaaq itifaaq wuxuu ku saabsan yahay shaygii waxyi ah ee loo waxyooday itibaaca u raacayo ijtihaad ma geliyo iyo inuu ka leexdo waa itifaaq shayga labaad wixii markaa ku saabsan dagaal iyo dhagar dagaal iyo xeelad dagaal iyo sida markaa dagaalka la yeelayo iyo umuuraha markaa dunyawiga ah nebiyadu inay ka ijtihaadaanna taasi waa biitifaaq inay bannaan tahay wixii aqdiyo qadaa cid la kala xukumaayo nisaacooda la kala faslinayo ku saabsan marka gartooda la dhegaysto taasna inay ijtihaad tahay waa biitifaaq inama ana bashar wainakum takhtasimuuna ilay falacala bacdakum an yakuna alxana bixujatii min bacd faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayئa falaa ya'khudhu fainama aqطacu lahu qiطcaةa min الnar marka taana culamada qaarkood waxay ku soo naqliyeen wixii aqdiye iyo faslunisaac ku saabsan oo cid lagu kala saarayo iyadana inuu ka ijtihaadaa nebigu waa jaa'isun biitifaaq bay yidhahdeen suurada kale ee khilaafku ku jiro waa soo naqlina almuhim qisada daawuud iyo sulaymaan waxay ku saabsanayd qadaa iyo faslu nisaac cid la kale xukumaayo marka ta noocaas oo kale ah nebiyadu waa ka ijtihaadaan marka adilada u daliilkay ka mid tahay in ijtihaad nebiga sala allahu aleyh wasalam ka dhacay inkastoo ay suuradii culammada qaarkood itifaqa ku soo naqlinayeen ay ahayd nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam khusuuskiisa tusaalayaal baa mashaayikhdu ka keeneen raximahum ullah waxaa ka mid ah oo midda koowaade in nebigu sala allahu aleyh wasalam dad cudur daartay oo aynay kala caddaan inay run sheegayaan iyo inaynay run sheegaynin u oggolaansho siiyey loona tilmaamay nebiga sala allahu aleyh wasalam sida fiican aydin ay ahayd inuu sugo ilaa intay kala caddaanayso kooda run sheegaye iyo koodaan run sheegayn cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiin ijtihaad bayna nebiga uga dhacday sala allahu aleyh wasalam shayga labaad gaaladii beder lagu soo qaqabtay ee maxaabiista ahaa ee lasoo qafaashay ee toddobaatanka ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka qaaday madax furad waana sii daayey taana waxaa markaa aayaddii anfaal lagu sheegay in waxa weeye sidaa laga fiicnaa dee hadduu marka waxa weeye ijtihaad arrinkaasi aanu uga dhici lahayn ee waxyi wuxuu ku sameeyey ay noqon lahayd lama yidhaahdeen sida kala fiicnayd ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yusqina fi lard waxaa kaloo ka mid ah geetimireedyada bacriminta lagu samaynaayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu tilmaamay haddaan la samayn lahayn inay iska hagaagi lahayd maki meel beero le ma ahayn marka reer maka waxba ma beeran jirin beerahana may aqoon reer madiinana waxay ahaayeen beereley bay ahaayeen markaasuu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam iyagoo timirtii ubaxeedii gee timireedka lab intay soo jaraan ubaxeedii iyagoo la dhacaya oo ku bacriminaya gee timireedka dhadig markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam low lam tafcaluu la saluxa haddaydaan samayn lahayn sidaasna waa hagaagi lahayd dhanni iyo malaanu ku yidhi sida riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan markaasaa dadkii hadalkaa markay maqleen waxay iska daayeen bacrimintii inay sameeyaan bay iska daayeen markaasaa sanadkaa timir fiicani ay dhali weyday timir yaroo liidato oo aan markaa fiicnayn ayay markaa midhaha markaa geed timiraadkii dhalay ay noqotay markaasay nebiga u sheegeen sala allahu aleyh wasalam markaasuu nebigu u sheegay arrinkaa inuu markaa malaku yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurihiinna adduunyada waxaan ilaahay idinka sheego bimacnaa kaata baa riwaayadka qaarkood ay sii caddaynayaan yani laakiin wixii aan dee ra'yi ama mala ku sheego yani inaynay laazim ku ahayn uu tilmaamayo marka hadalka uu nebigu yihi salى allahu aleyh wasalam low lam tafcaluu la saluxa yani ijtihaad bay uga dhacday nebiga salى allahu aleyh wasalam arrinka afraad nebigu salى allahu aleyh wasalam xajkii markuu xajinaayey nusuga nooca uu soo xidhay waxay noqotay qiraan hadyi baanu soo kaxeeyo uu xilliga ka soo kaxeeyey uu doonayo inuu xaramka ku qalo xajkana noocyada nusuga la sameeya waa saddex nooc waa ifraad iyo qiraan iyo tamatuc marka nooca qiraanka la yidhahdaa nebigu sameeyey sala allahu aley wasalam sida saxiixa ah ama riwaayaadka ku soo arooray oo sheegaaya nebigu sala allahu aleyh wasalam waa tamatucaayey tamatuca markan waxaa looga jeedaa macnihii caamkaa baa looga jeedaa oo tamatuc erayga ahi waxa uu leeyahay macno caam ah iyo macno khaas ah macnaha caamkii wuxuu ku rumoobi karaa qiraanka nooc tamatuca ku jira waayo safar keliya xaj iyo cumro lagu wada gudanaya marka waxay culammadu yidhaahdaan waa atamatuc qiraanku bilmacna alcaami macnaha caamkaa marka lagu socdo bilmacna alkhaas tamatucu wuxuu noqonayaa ashhuru lxaj in waxa weeye cumro la xidho oo cumradii la cumraysto dabeedna marka cumradii laga xalaaloobo dabeedna markaa isla safarkii xajka lagu sugo oo dabeedna markaa xajkii la xajiyo tamatuc bilmacna alkhaas waa kaas marka axaadiista ku soo aroortay oo sheegaysa nebigu sala allahu alay slam waa tamatucay muraadka looga jeeda waa saas waana sida uu caddaynaayo alcallaamatu bnu lqayim kitaabkiisa zaad lmacaadka wakadalika alxaafid ibnu kasiir tafsiirkiisa uu ku caddaynay culamo kalena ay caddeeyeen marka nebigu sala allahu aleyh wasalam qiraan buu samaynayey hadyigana wuxuu ka soo kaxeeyey xilliga saxaabadii kale saxaabadii nebiga la socotay sala allahu aleyh wasalam wixii hadyi waday mooyaane waxaan hadyi wadin nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam inay cumro ku xalaaloobaan saasuu nebigu amray sala allahu aleyh wasalam caado jaahiliyadii iyo gaaladii ay qabeenna waa burinaya nebigu sala allahu aleyh wasalam fadliga tamatucu leeyahayna waa caddaynaya gaaladii waxay u qabeen waxyaalaha fisqiga ugu xun inay ka mid tahay bilaha xajka in la cumrayso saasay u qabeen marka cumro in lala yimaado fii ashhur اlxaj inay tahay min afjari اlfujuur bay gaaladii carbeed u qabtay nebigu salى اllahu aleyh wasalam caadada waa ibطaalinayey wuxuuna ku ibطaaliyey qowl iyo ficil mid walba afar cumro oo u cumraystay afartuba waxay ahaayeen fii ashhur xaj waa ay ku jirto tii loo diidey ee ixsaarka lagu sameeyey wuxuu kaloo nebigu ku buriyey sal allahu aleyh wasalam qowl oo saxaabadii xajat lwadaac aan hadyi wadin ee xaj soo xidhay nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam inay cumro ku xalaaloobaan dabeedna maalinta sideedaad dib u ixraamtaan oo halkay degan yihiin ee maka ka degan yihiin ay ka exraamtaan oo xajkii xidhaan saxaabada qaarkood waxaa ku adkaaday inay cumro ku xalaaloobaan baa ku adkaatay nebigana ficil ahaan waa eegteeno waxay arkeen nebiguba sala allahu aleyh wasalam isagaan xalaaloobin oo aan cumro ku xalaaloobin markaa nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu aleyh wasalam haddaanu hadyiga wadi lahayn inuu cimraysan lahaa dabeedna wuxuu yidhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu lama suqtu lhadya arrinkayga waxa yani iga fanjeediyey oo bimacnaa idhaafay haddii aan hadda soo qaabili lahaa oo aan iminka marka waxa weeye xajkii u soo bixi lahaa hadyiba ma soo kaxeeye waayo ruuxa muxrimka ahi ee nusug soo exraamtay nusugaasi ha noqdo yani ifraad ha noqdo xaj ifraad ah ama xaj qiraana ku doonaba ha noqdee inuu xalaaloobo ilaa hadyiga uu qalayo dee uma banaana walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila marka nooca nusugee uu nebigu la imanayo sala allahu aleyh wasalam oo bimacnaa hadyi inuu soo kaxaynayo oo taa uu ku larayo qiraanka ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu aleyh wasalam haddii arrinku hadda soo qaabili lahaa inaanu hadyi soo kaxayn lahayn saddexda nusuug kii la doonaana la samayn karaa marka horeba waxay ku soo naqliyaan ahlucilmiga qaarkood ijmaac bay ku soo naqliyeen saddexda nusugba inay bannaan yihiin ijmaac bay ku soo rareen qawl culamada qaarkood ay yidhaahdeen baa jira oo sheekh albani ku tegey oo odhanaya waxa waajiba nooca tamatuca waajiba aynu ruuxu tamatuc la yimaadaa waa waajib ibnu cabbaasna hadal markaa saa u eg baa laga soo naqliyey oo odhanaayo ruuxii waxa weeye hadyi aan soo kaxayn ee doonayay xaji inuu markaysagaa guto laazim waxaa ku noqonaysa waajib ku ah inuu beydka ku dawaafo oo bimacnaa yani cimraysto u jeedaa dabeedna inuu xalaalo baa waajib ku ah hadalkaas waxaa ay u fasireen bacdu ahlicilmi inuu iijaabinayo tamatuca saas iyadaa bay u fasireen laakiin calaa kulli xaal sida saxiixi waa sida jamaahiirtu ay qabaan salafan wa khalafan bale culamada qaarkood ay ijmaca ku soo rareen mid la nasakhayna ma aha noocyada kale nusuga waxaa caddaynaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaya in nebigu yidhi salى allahu aleyh wasalam yani beydka waxaa soo xajinaya عيسى بن مريم baa akhiru zamaanka soo xajin doona akhiru zamaanka ayuu soo xajin doonaa isagoo eh, yani xaj markaa la imanaya ama cumro la imanaya ama labadaba isku daraya xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo marka haddii labadaba la isku darayo waxay noqonaysaa qiraan haddii xaj keliya lala imanayana waxay noqonaysaa ifraad haddii cimro lala imanayana waxay aqbali kartaa cimro gaara inay tahay waxay kaloo aqbali kartaa cimro xajkii lagu sugaya inay tahay marka asheekh cabdulmuxsin alcabaad xafidahu اllah wcaafaah wuxuu u daliishaday anwaacda nusugee saddexdaahi inay bannaan yihiin ayuu xadiiskaa u deliishaday madhabka jumhuurkana uu ku ayiday oo tilmaamay qowlka jumhuurku inuu yahay ka saxiixa ah xadiiskaasina deliil u yahay oo anwaacda nusugee saddexdii inay baaqi tahay ilaa wakhti ciisa bni maryam inuu xadiisku ku tusinayo almuhim nebigu sal allahu aleyh wasalam maadaama uu tilmaamay haddii arrinkii hadda soo qaabili lahaa ou hadda xajkii u soo bixi lahaa oo arrinkii dib loo celin lahaa inaanu hadii soo kaxayn lahayn kaxaynta uu hadyiga soo kaxeeyey in ijtihaad isaga nebiga uga dhacday sala allahu aleyh wasalam marbatulfaras waa kaas masalada kale waxay ku saabsan tahay xubaab ibnu mundir saxaabiga la yidhaahdaa inuu nebiga sala allahu aleyh wasalam kula taliyey in ceelka beder uu dego dadkana dejiyo laakiin tanoo kale waxaa la odhan karaa waa masaladii waa noocay culammadu isla ogolaayeen haddayba asaxdo waayo waa wax tab dagaal ku saabsan iyo wax la mida xadiiska ku soo aroorayna ee sheegaya xubaab ibnu mundir inuu sidaa ku teliyey bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan dacfi marka culamada daciifisay waxaa ka mid ah ashaykh اlalbani raxmat ullaahi calayh ayaa ka mida culamada daciifiyey oo yidhi sanad ahaan uma asixin inuu xubaab ibnu mundir sidaa nebiga sala allahu alay waslam kula taliyey alijtihaadu fii zamani nubuwa fasalkanna wuxuu ku saabsan yahay ijtihaadka la ijtihaado wakhtigii nebinimada bimacnaa nebiga sala allahu aleyh wasallam wakhtigiisa in la ijtihaadaa jaa'is ma ahayd oo ay saxaabadu ijtihaadaan mise uma bannaanayn manaca qawmun اlijtihaada fii casri nubuwati muطlaqan waxay diideen qowm ahlucilmiga ka midii ijtihaadka wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasallam la ijtihaadayo oo culammada qaarkood ay ijtihaadaan xaal la ilaaqay markaa diideen bimacnaa nebiga ha lala joogo sala allahu aleyh wasalam ama ha laga fogaado marnaba ijtihaad ma bannaanayn bay idhahdeen wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam inay saxaabada ama culammada saxaabadu ay ijtihaadaan jaa'is ma ahayn bay yidhahdeen wa ajaazahu qawmun muطlaqan waa banneeyeen qowm ahlucilmiga ka midii xaal la itlaaqay banneeyeen oo waxay yidhahdeen nebiga ha lala joogo ama ha laga maqnaado yacni mid walba waa bannaanayd culamaau saxaaba inay masaa'isha ka ijtihaadaan waa bannaanayd wاlraajixu atafriiqu bayna man kana haa'iba canhu sala allahu aleyh wasalam sida miisaanka badan ee raajixayna waxay tahay in la kala saaro oo la kala geeyo bayna man kaana haa'iba canhu sala allahu aleyh wasalam ciddii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka maqnayd oo ahaatay cid nebiga ka maqan oo aan la joogin fayajuuzu lahu waa u bannaayey ijtihaadku waman kaana xaadiran iyo waxaa la kala farqinayaa kii xaadir ahaa oo nebiga la joogay sala allahu aleyh wasalam falaa yajuuzu lahu ila biidnih ooma bannaano inuu ijtihaada kii nebiga la joogay sala allahu aleyh wasalam in nebigu u ogolaado inuu ijtihaado mooyaane haddii kale inuu ijtihaadaa jaa'iz uma ahayn wa min adilati dalika qisatu mucaadin radia allahu canh adilada sidaa ku tusinaysa waxaa ka mid ah qisada mucaad ibnu jabal ilaa raalliha ka noqdee wa taswiibu nabiyi sala allahu aleyh wasalama lahu iyo nebigu sala allahu alayh wasalam sawaabnimada u xukumay inuu sawaab ku sugan yahay ayaa ka mida adilada wa tafwiiduhu alxukma fii bani qurayda waxaa kaloo adilada ka mid a bandhigistiisa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam u bandhigay oo u xil saaray alxukma fii bani quraydata xukumka bani quraydo la xukumaayo wuu u xil saaray ilaa sacd bni mucaadin radia allaahu canh sacd ibni mucaad ayuu u xil saaray tafwiidku waa in markaa isaga loo xil saaro yani mufawad buu u yahay yani isagaa waxa weeyaan loo xil saaray oo lagu wareejiyey lamaa nazaluu calaa xukmih markay reer bani qurayda ku degeen xukumka sacada ay ku degeen faxakama biqatli fa faxakama wuxuu xukumay sacad biqatli lmuqaatilati kuwa dagaalamaya maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online in la dilo ayuu xukumay reer bani quraydo ka mid a ah. wasabyi daraari maatadana in la qafaasho oo la adoonsado ayuu markaa xukumay sacd bnu mucaad fasawabahu nabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu markaa sidaa mucaad xukumay ayuu sawaab inay tahay yani ku xukumay oo ku sheegay inay saxan tahay wa taqriiruhu sal allahu alayh wasalam licamr bn alcaasi radia allahu canhu waxaa kaloo adilada ka mid ah sugistuu nebigu sala allahu alayh wasalam u sugay licamr bni lcaasi camr bnu caas uu u sugay radia allaahu canh lama sallaa biasxaabihi mutayamiman markuu tujiyey camr bnu caas biasxaabihi asxaabtiisii uu tujiyey ciidankii sariyada ahaa ee la socday mutayammiman uu gegebaystay uu tujiyey wuxuu tujiyey asxaabtiisa xaaluu gagabaystay ayuu tujiyey walxaal lam yakhtasil min aljanaaba isagoo aan janaabadii ka maydhan ayuu tujiyey lishiddati albardi qabowgu daraanshuhu darnaa daraaddeed ayuu u gegabaystay oo janaabada uga maydhan waayo wuxuu u tujiyey istinaadan ilaa cumuumi qowlihi tacaala cuskadu cuskanaayo ee hadalku ilaahay uu yidhi caamnimadiis walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ha dilina nafihiinna ilaahay wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badane wa min dalika aklu الصaxaabati radia allahu canhum wahum muxrimuuna waxaa noocaa ka mid ahaatay cunista ay saxaabadu cuneen ilaa raalliha ka noqdee wahum muxrimuuna iyaga oo muxrimiin ah min ximaari lwaxshi yacni markaa dameer dibadeedkii ay cuneen wax ka mid ah alladii dameer dibadeedkaasoo saadahu abu qataadata radia allahu canhum uu u soo ugaadhay oo u soo dilay abu qataada abu qataadana isagu ma ahayn muxrim ma ahayn ee isagu xalaal buu ahaa marka xilligii iyagoo ku sugan aan weli xaramka soo gaadhin abu qataado aan muxrim ahayna la socdo ayay waxay arkeen dameer farowgaasay arkeen markaasaa yani abu qataada uu soo dilay dameer eh, dibadeedkii uu soo dilay saxaabadii uu u keenayna yani waa la cuneen fa ina aklahum minhu biijtihaadin minhum waayo cunistooda eh, saxaabada rasuulku sal allahu aleyh wasalam ay wax ka cuneen waxay ku dhacday oo ku xasishay ijtihaad iyaga ka dhacay wa minhu taxawulu ahlu quba'in waxaa ka mid ah reer quba inay u gadoomeen fii salaatihim salaadoodii gudaheeda ila alkacbati xagga kacbada ay u gadoomeen oo kacbada u jeesteen qubaa'a iyo qubaa in in la sarfiyo iyo in yani waxa weeyaan laga manciyo labaduba qasri iyo maddi ta'niis iyo tadkiir sarfi iyo manci intuba waa ku bannaan bayd bay ku cabiri jireen xiraa wa qubaa dakir waanishmaa macan wmud أو اقصر wصrifana وامنع الsarfa qaa'il mucayanay u nisbeeyeen ma arag laakiin shuraaxda qaarkood waa soo noqlin jireen kutubaha markaa sharaxyada xira yani markaa buurtii xiro la yidhaahdo in la mado oo la yidhaahdo xiraau iyo in markaa waxa weeye la qasriyo oo maqsuur laga dhigo oo aan la madin in la tadkiiriyo iyo in la taaniisiyo in la sarfiyo iyo in sarfiga laga manciyo qubo iyo xiraba labadu markaa waa ku bannaanyi intaasoo wajaa ku bannaan xira wa quba dakir waannishuma macan wamudda aw iqsur wasrifanna wamnac isarfa ilى غayri dalika min aladila yani loo idaafeeyo lagu daro adilo kaloo mawduuca ku saabsan mas'alada halkan ay kaga hadlayaan mashaayikhdu waxa weeyaan wakhtigii nebiga salى اllahu aleyh wasalam culammadii saxaabadu inay mas'ale ka ijtihaadaan ma bannaanayd mise ma bannaanayd culamada qaarkood ilaaq bay u banneeyeen culamada qaarkoodna ilaaq bay u diideen culammada qaarna way kala tafsiiliyeen mashaayikhduna waxay arjaxeen qowlka ku saabsan tafsiilka qolada markaa ilaaqan u mancinaysaa waxay yidhaahdeen mar haddii wakhtigii nebiga la joogo sala allahu alayh wasalam nebigii in la raajaco oo masalada la weydiiyaa suuragal ah marka iyadoo ay suuragal tahay in sharcan mas'aladii lagu ogaado si yaqiin ah ijtihaad oo danniya inay u leexdaan dee jaa'is maaha bay yidhahdeen laakiin tacliilka ay tilmaameen laakiin tacliilka ay tilmaameen wuxuu ku rumoobayaa uun markay nebiga u dhow yihiin ama la joogaan laakiin hadday ka fog yihiin wixiina markaa ay degdegsiye u qabsoomayaan tacliilkoodu ma keensanaayo inay yidhaahdaan ma ijtihaadi karaan lakiin way ku tacliiliyeen calaa kulli xaal culammada qaarkoodna ilaaq bay u banneeyeen laakiin mashaayikhdu waxay doorteen qowlka ah tafsiilka oo waxay yidhahdeen ciddii nebiga ka maqan oo aan la joogin inuu mas'alada ka ijtihaadaa waa u bannaantay laakiin ciddii nebiga la joogtay sala allahu alayh wasalam xaadir ahayd mas'alada inuu ka ijtihaadaa uma bannaanayn inuu nebigu u ogolaado mooyaane saxaabadu iyagoo nebiga ka maqan inay ijtihaadeen tusaale ahaan waxaa ka mid ah camr bn caas nebigu wuxuu u dhiibay sala allahu aleyh wasalam ciidan ilaalo ah sariya isagaa mas-uul looga dhigay ciidankii waa baxay meeshii loo diray qabteen iyagoo xaggii ku maqan ayuu camr bn caas ixtilaamay maydh baa ku waajibtay qabow aad u daranna waa dhacaya camr bnu caas ma maydhanin waa gegebaystay intuu gegebaystay ayuu dabeedna tujiyey yani saxaabadii ciidankii u watay kooxdii la socotayna waa tujiyey nebigaa loo sheegay salى allahu aleyh waslm markaasaa nebigu weydiiye u yidhi asallayta biasxaabika wa anta junub camarow ma waxaad tujisay asxaabtaadii adigoo janaabo qaba markaasuu camr bnu caas wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay oo sidaa yidhi ayaan maqlay markaasaa nebigu sal allahu aleyh wasalam waa qoslay bimacnaa waa muusooday wax radiyana kuma samayn yani waa u taqriiriyey marka daliishadka uu aayadda u daliishanayo yani nooc ijtihaada inay ku dhacday ayay mashaayikhdu u tilmaamayaan oo bimacnaa wuxuu ka ijtihaaday cumuumkaa ma soo guda mise ma soo guda ixtimaal baa ku sugan taas iyadaabaa markaa ijtihaadkiisu dhacaya khaasatan weliba cid weysaysatayaday joogto ayuu camar isagu tujinaya isagoo mutayamim ah taasna nooc ijtihaada iyaduna ku dhacaysa bacd ulfuqahaa waxay leeyihiin ruuxa mutayamimka ruuxa mutawadi'a ma tujinaya de sidaa camar yeelay nebiguna u taqriiriyey de waxay ku tusinaysaa inuu tujin karo waxaa kaloo ka mid a reer quba salaaddii casar iyagoo tukanaya oo ay u jeedaan xagga baytulmaqdis oo qibladu ahaan jirtay waagii hore xagga ay u tukanayaan ayaa nin saxaabiya oo nebiga sala allahu aleyh wasalam la soo tukaday oo fii masjidihi kula soo tukaday masjid arasuul sala allahu aleyh wasalam baa soo maray markaasuu alaa ina alqiblata qad xuwilat qibladii waa la xawilay oo kacbadaa loo xawilay salaaddii iyagaa ka bixin ayuunbay waxay u jeesteen xaggii kacbada imaamkiina soo hormaray ciddii dambaysana ay dib martay ijtihaadan baynay ku sameeyeen madiine inay nebiga la joogaan sala allahu aleyh wasalam nebiguna ma odhan maxaa saa u samayseen marka in saxaabadu ay ijtihaadaan majliska nebiga iyagaan joogin inay dhici jirtay nebiguna u taqriiriyaa laga qaadanaya waxaa kaloo ka mida qisada sacd ibnu mucaad reer bani qurayda ballankii markay buriyeen isweer baa laga qabtay dhufaysyadoodii bay ku jireen markii muddo sidaa isweer looga hayay ayaa waxaa markaa la yidhi isdhiiba oo rasuulku siduu idinku xukumo yani isu dhiiba waxay yidhahdeen sacd bnu mucaad xukunkiisaanu ku degaynaa isku dhiibayna sacd ibnu mucaadna ghaswat laxzaab baa lagu dhaawacay oo leeb kaga dhacay yani cududda halkaa gacanta kaga dhacay markaasuu xidid a jaray مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين laakiin dhiiggii waa istaagay oo markaa ilaahay buu beryey ilaahay wuxuu ka baryey haddii waxa weeye cadowyadii ilaahay yani awoodii ay u hadhay ilahu ii baaqi yeel haddii laakiin waxa weeye awood u hadhay oo bimacnaa ay aynay jirin oo bimacnaa awooddooda ay jabtay yani waxa weeyaan inuu ilaahay oofsado yani ayuu markaa ilahay ka baryey naxw haada wuxuu kaloo ilaahay ku baryey ilaahayow inta reer bani qurayda ilaa indhahaygu ay ka qaboobaan oo bimacnaa waxa lagu sameeyo aan ku farxo haydilin iyana waxay isleeyihiin xulafadii waagii hore idinka dhexayn jirtay aws buu idinku hamran doonaa sacd ibnu mucaadna wuxuu ahaa odaygii aws buu ahaa wakhtigii waxa weeye jaahiliyada ama qabla alislaam ayaa reer bani qurayda iyo awsna xulafa ka dhexayn jirtay tii bay waxay isleeyihiin waxbuu idinku tari doonaa sida cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluulba dee u anfacay yani banu nadiir uu anfacay buu idinka idin anfici doonaa oo haatan dilka idinka baajin doona oo wax idin tari doonaa markaasay waxay yidhaheen sacd ibnu mucaad baanu ku degaynaa xukunkiisi sacad markaa waa dhaawaco madiinuu yaallaa nebigu wuxuu amray in sacad la soo qaado waa la soo qaaday yani dameer baa lagu soo qaaday waa la keenay qumuu ilaa sayidikum faanziluuhu baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam qoladii aws yani marka sayidkiina u kaca oo soo dejiya bimacnaa ka soo roga dameerka markaasaa laga soo rogay markaasaa sacd ibnu mucaad uu yidhi xukunkayga markii loo sheegay arrinkii ayuu yidhi cidda xaggan ku sugani ma ka raalli tahay markaasaa la yidhi haa reer bani qurayda cidda xaggan ku suganna ma ka raalli tahay markaasaa la yidhi haa markaasuu yidhi waxaan ku xukumayaa waxooda raga in la laayo waxooda markaa dumara iyo caruurana in la qafaasho sabi laga dhigo nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu hi laqad xakamta bixukmi lmelik wa fii lafظi laqad xakamta bixukmi illahi min fowqi sabci samaawaat aw kama qaal yani nebigu waa u taqriiriyey oo xukunkaasi inuu saxan yahay baa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam marka sacd ibnu mucaad majliskii nebiga sala allahu aleyh wasalam isagoo nebigii la jooga ayuu idan markaysagaa waxaan yani wax ku xukumay ijtihaadan baan ugu xukumay marka inay bannaantaa laga qaadanay abu bakrin asidiiq radia allahu canhu ardaah isagoo nebiga la jooga sala allahu aleyh wasalam ayaa nin baa wuxuu yidhi hebel anaa dilay yani nin gaaladii ka mid ah salabkiisii buu doonayaa markaasaa nebigu weydiiyey markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi cid kaaga markhaati kacda la kaala nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah isagaa dilay laakiin salabkii ninkaa iyo furkiisii ha lay laydaayo aniga inuu se isagu dilay waa jirtaa yadaa nebigu jawaabin ayaa abubakar jawaabay markaasuu laa allaahi ilaahay baan ku dhaartay dhici mayso ayacmidu ilaa asadin min usdi illaahi yunaaficu can illaahi fayucطiika salabahu ma libaax libaaxyada ilaahay ka mida ayuu u qasdayaa oo ilaahay daafacayo bimacnaa u dagaalamaya markaasuu salabkiisa iyo furkiisa ku siinaya wax dhacaya maaha nebiguna sala allahu aleyh wasalam ma inkirin waatay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen majliska nebiga sala allahu aleyh wasalam cid ka cid fadwoota iyadoo nebiga la joogo abubakar baa jiray waxaa loo jeedaa idni qawli iyadaanu jirin calaa kulli xaal idankay culammadu sheegeen wuxuu aqbali karaa inuu waxa weeye mid ficli iyo mid qawliya labada mid walba waa u dhici karaa marka calaa haada marka lagu fasiro yani qisada abubakar ku saabsan ee caaridii mayso waxaa la odhanayaa idni ficliya ayaa jiray baa marka isagaa la odhanaya marka tafsiilkaay mashaayikhdu mareen yani wuxuu noqonayaa yani tafsiil saxa buu noqonaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk